إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sal allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi alakhyaar aladhaar alamaajid waaswaajihi aahiraati ummahaati lmu'miniin wcla taabiciina lahm bixsani ila ywm اddiin wslma tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cla kuli xaal ama bacdu <clears throat> waa suurau yusuf waxaa suuradda loogu magac daray suuratu yuusuf suuratu yuusuf waa makiya aayadaheedu waa boqol iyo koob iyo toban waxay soo degtay suuraddan imminka aynu soo dhaafnay suuratu huud ayay ku xigtay xagga soo degidda oo horeynuu soo tilmaanay saddexdan suuradood ee suuratu yuunus suuratu huud suuratu yuusuf inay isku xigxigeen saddexduba waxay soo degeen sanadkii la odhanayay caamulxusn ama nebiga calayhi salaatu wasalaam labadii qof ee gaashaanka u ahaa ay ka dhinteen ee xaaskiisii weynada ahayd khadiija bintu khuwaylid allah ka raali noqo radia allahu canha iyo ninkii ku difaacayay xigtanimada ee nebiga adeerkii ahaa ee abu aalib labadoodaasi markay dhinteen sanadkaa waxaa loo bixiyey caamulxusn sanadkii murugada dhibaatooyin badan baa ku soo baxsaday dar badan oo gaalada ka mid ahaa ka warwareegayay ayaa ku soo muruxsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa had iyo jeer qofkaan iimaanka lahayn ixtiraam iyo xishood ma lahae eh. qofkan cidda budka la hortaagan ayuunbu isagu ka mildhaaw suuraddu waxaa kaloo la tilmaamaa in sababaha ay ku soo degtay ay ka mid ahay niman yuhuudda ahaa iyo waxa kulmay nimankii quraysheed qaar ka mid ah qurayshtuna had jeer waxay iska doondooni jireen waxay nebiga ku xujeeyaan sala allahu calayhi wasalam ama maadaamuu ka dood badiyey oo ka daliil badiyey meelo ay wax ay hor dhigaan nimankii yuhuud bay waraysteena waxay dhahan ninkaasi waa naga afbatay dadkii naga kaxaysayo waa naga duufsaday maxaanu a u malaynaysaan inaanu su-aalo maxaana fari lahaydeen labada waa suuragal inay yuhuuddu halkan maka ugu yimaadeen iyo inay kuwani madiine tegeen ila madiinana way tegi jireenoo meelay kasoo shaqaystaan oo safarka laga soo qaatay ahaan jirto laga soo miisto saliidda iyo raashinka iyo waxay dhahaan waxaa weydiisaan nin reer shaam ahaa oo odayahaa nin wanaagsan ahaa inamo badanoo dhowr iyo tobano dhalay inamadii ay mid ka mid ah tuureen meeshaa shaam dhexdeeda iyo falastiin iyo eryadaa kadibna siduu inankaa isagaa ugu barooranayay ama ugu ooyayay ayuu indhabeelay qiso noocaasoo cajiiba ah baad jirtee bal weydiiya inuu idinka jawaabo waata markaa suuradda ilaahay uu ku xusi doono <clears throat> dadka wax su-aalaya inay qisadani jawaab ugu filan tahay waaye suuraddu kolka la eego waxyaabaha ay ka warramayso sidaa magaceedaba ka muuqanaya dee nebi yuusuf baa loogu magac daray oo qisada ugu dheer qur-aanka weeye qisadani nebigaasaanay ka sheekaynaysaa iyo walaalihii iyo aabbihii iyo waayihiisoo kala maray inta u badanna inta yare dhowrka sadara u horeeya iyo dhowrka sadara u dambeeya mooyaane qisadaasunbay ku saabsan tahay waxa qisadu aad arki doontaa marka u horreeya horta nebigan nebi eh, yuusuf waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim waa nebi saddex nebi ku abtirsamay mar la weydiiyey ninka nebiga calayhi salaatu wasalaam man akramu nnaas dadka yaa ugu karaamo badan ayuu nebigu ku jawaabay tan ayuu ku jawaabay dee waxa ugu karaamo badan buuhi macnaa waxa ugu laandheeraysan oo ugu dhaladsan oo ugu fiican buuhi dee nebiga saddex nebi ku abtirsaday kolkaasay yidhaahdeen arrintaa kumaanaan weydiinin haddaama carabta ay weydiinaysaan buuhi waa kii nebiguga sii jawaabaya xadiidkii saasuu rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam <clears throat> nebigaasi kaana raa'ica aljamaal waxaa kaloo isagana ilaahay uu dheeraad u siiyo laandheeranimadaa iyo abtirsiimadaa wanaagsan qaaligaa usii dheeraad ahaa macnaha macnawiyaadkiisa jamaalka iyo quruxda leh waxa usii dheeraa quruxdaa qarsoon waxa u dheerayd qurux muuqata oo iyaduna maadioo la arkayo oo ilaahay uu siiyey sidaa daraaddeed baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa waxa uu ku xusay markii la dheelmiye caalamka kore ilaahay uu geeyey samooyinka waxaan arkay buuhi fa idaa ana biyuusuf idaa huwa qad uctiya shadru lxusn nebi yuusuf baan arkayoo waxa la siiyeyba quruxda barhkeed bahna barhka kalena dadka kalea loo qaybiyey badhna isagaaba la siiyeyba halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa inaan lagu doodi karaynin quruxda waxa la yidhaahdo qofba waa siduu arko waa qalad taasi quruxda qofba sida u arka maahee waa sida ilaahay rasuulka ay u qiimeeyeen dabcan mar walba wixii qiimayna had iyo jeer xagga diinta iyo daliilka ayaa laga qaadanayaa marka qiimayntooda qiimaynta toosana marka ninkan nebi yuusuf nin tima jilicsan buu ahaa nin cad buu ahaa nin qorqoran buu ahaa nin qurux badan buu ahaa intaasoo dhan marka la ysku daro sida dee walaalihiiba iyaga qudhigooda ay shabahayeen yaanay gaadhine oo waxaynu arki doonnaa yacquuba marka ay sii gelayaan masar inamada dardaarmayoo leh bal yaan ishu idin qabanine laa tadkhuluu min baabin waaxid albaab keliya ha ka wada geline isyaro feeraariya marka dee qofkii timaha adkaa ee sanka buurnaa ee afrikaanka ahaa ee laga yaabo madow madow dhalaa madow dalaaddii inuu sida qulka la dhalaalayo <laughs> iyo kani isku mid ma aha isku mid ma aha dadka qaarkood baa kuleey quruxdu de waa qofba siduu arko qofba siduu arko nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga sifaynayo waxa uu leey quruxda barhkeed baa la siiyey isagana tilmaantiisu taasay ahayd marka labadaba ilaahay baa wada abuuray haa oo qofna laguma eedayn karo abuurkiisa laakiin dee waa wuxunay ka mid tahay uun muuqaalka dadku waxyaabahan dadka ilaahay uu ku kala duway uunbay ka mid tahay ee ilaahay uu ku kala dheeraad siiyey oo sidan xoolaha iyo xoogga iyo caafimaadka iyo dadka lagu kala dheeraad siiyey ayuumbaa tanna waxyaabaha lagu kala dheeraad siiyey ayuunbay ka mid tahay qofna inuu qawado sida ilaahay u abuuray maaha qofna in lagu dhaliilana ma aha waa nooca laakiin dee wax lagu siman yahay ma sida loo qiimaynayana waa sidaas weeye oo maalan haddii kan caddaanka ahi kan madowga ah ee laga yaabo inuu ka duwan yahay isagu uu leeyahay wuu qurux badan yahay ka kalena ka kale sheegayo dabcan qiyaasta naskaynu ka qaadanayna taas waa taas weeye markaynu taariikhdan eegna haddaba waxaynu arkaynaa nebi yuusufoo ama aynu horraysiinabe qisadan xikmadda nebiga loogu sheegay waxa weeye calayhi salaatu wasalaam in uu culayska saaran iyo cidhiidhiga kala kulmay dad kuwii u xigay iyo tolkii cidhiidhis iyo cadaadis badan baa kala kulmay dhibaato badan ayay isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisaba soo gaadhsiiyeen marka dhibaatadaas siduu wehel uga heli lahaa ee uga nasan lahaa ee soo jireenkiiyo sunnada adduunyada uu ula qabsan lahaa ee saalixiintii hore uu ugu dayan lahaa ayaa qisadan loogu sheegay marka waxaa la leeyahy la qabso meeshaad joogtaa dee jannadii maaha meeshaad joogtaa waa adduunyu waa daarulimtixaan waa meel qofka lagu imtixaano qisadu waxa ay ka jawaabaysaa ayna naxnu laan halkeebaynu iminka joognaa ma waxaynu joognaa meel lagu raaxaysto ma waxaynu joognaa jannadii ma waxaynu joognaa meel aan dhibaato la soo marayn maya naxnu fi dunya adduunyada oo daarul imtixaan walibtilaaah ayaynu taaganahay marka guud ahaanba qisadu taasay ka jawaabaysaayoo dee maxamedow adiga ibtilaagan iyo imtixaankan tolka iyo xigtada kaa soo maray kuguma gooni ahae adiga waaba adeeradaa iyo ilma adeeradaa iyo kuwa ku eryanayaae balkan walaalihii sidae u galeen kan walaalihii halka ay kaga soo hadheen dad kuwii ugu dhawaayay ile walaal cidi kaagama dhowee balaalkay kaga soo hadheen eh. markaasaa loo dheereeyay casharkiiyo xiisadii la siinaya waxay noqotay xiisa dheer oo ilaa laba iyo toban safxadood ayaad eegan karaysaa misxafka oo intaa lagaga hadlay qisadaa waxaa kale waxay markaa tilmaamaysaa adduunyada inta aynu joogno inaynu ku imtixaananay marka waxaa qiimo badan helaya qofka sabir kaga gudba ee ilaahayna raaligeliya subxaanahu watacaala sida nabigaasiba dee uu yeelay markaasaa lagu soo dul akhriyay qisooyinkii rusushii ay walaalaha ahayeen nuux laga soo bilaabo qisadan iyaduna ugu sii imtixaan badanna waa loo dheereeyeyba iyadana si gaaraa loogu dheereeyey waxaynu arkaynaa markaa nebi yuusuf oo walaalihii markaynu soo ijbaalinaynu soo duubduubno qisada ay ka faramaroojinayaanee odayga muslaxayaan si aynanka u kaxaystaan waa kow markay ku celceliyaan kadibna way kaxaysteen markay kaxeeyeenna aan dillo iyo aan ceelka ku tuurno ayay arrintii noqotay malaha ceelka aan ku ridno oo digta dhaqsayo inaan uga jarin ayaaba la isugu go'aamiyo ceelkiibaa saa lagu riday kaasi waxau ahaa imtixaankii u horreeyey walaalihii ka soo maray imtixaanka labaad waxa waxau ahaa intay dadu eh, u baxeen inay ilaahay ku ilhaamiyo ay kaba soo saareen ceelka laakiin iyaga laftigoodii may odhanin ninkani waa nin wanaagsane ama aan nebi ka dhiganna ama aan shaqaalo ka dhiganna ama haynala shaqaystabee addoonnimo ayay u iibiyeen addoonnibay u iibiyeen waa imtixaankii labaad ee uu maray imtixaanka saddexaad waxa uu noqday isagii oo iskaba addoonahoo kaba shaqaynaya gurigii oo halkaa ku jira inay ka dul dhacdayba midi oo lagaba kari waayayba taasina imtixaan kale ahayd oo weji kale ah weji kale imtixaankaas haddii uu ka gudbay oo alla ka badbaadiyey taa sharkeediina waxa iyadana uu noqday madluum la dulmiyey oo xukunkii cagsi loogu riday oo qofkii daalinka ahaana uu noqday mid beriya isagii berida ahaana uu noqday mid dulmi sameeyey sidaasuu xabsigii ku galay oo bidca siniin sidaa qur-aanku uu sheegay sannado toban ku dhow ayuu xabsigaa ka soo laacay imtixaankalu ahaa kaasina imtixaanka kale soo maray waxa weeyaan kaana waxa uu helinaya dabcan tuhmaad oo qofka dhibaatada jidhkiisa soo gaadhaysa waxa ka daran dhibaatada moralkiisa iyo sharaftiisa soo gaadhaysa marka tan eh, xabsiga waxaaba kaga daraydba ta sharaftiisa soo gaadhay ee laleeya wuu sinaystay ee la ceebeeyey taasaa kaga daray eh, intaa markii uu kasii gudbay mixnada kale uu soo gudbay waxay ahayd mid noocii hore ka duwan oo kolkii hore waxaa lagu imtixaanaya sharka iyo dhibaatada iminkana waxaa lagu imtixaanay waxsiinta iyo khayrka ayaa lagu imtixaanay markaasaaba intoo isagio aad loo cisaynayo aad loo eegayo aad loo jecelyahay ayaa ninkii meesha haystay intuu agtiisa soo fadhiisiiyey ayaa wuxuu ihi maxaad odhan lahayd halkeen boosgee baan kuu dhiibaa dabeedna wuxuu halkii ay iyagu wax ka cuncunayeen dadka had iyo jeer digtaytarada ama daalimiinta a markay wax xukumayaan meesha tuumbada la yar gashan karay aad u jecel yihin ee wax ka dhadhamayaanoo waa kuwan halkee cuncun leh halka la yidhaahdo halkaasoo uguba darraydoo uguba adkayd oo ummadana laga islaaxin karo lagana ifsaadin karo ayuu codsaday ijcalnii calaa khasaain lardi innii xafiidun caliim wasaaradda maaliyadda iyo qaybta kaydka ummadda ayaan doonayaa inaan qabto warood naga tag buu odhan lahaa dee haddii u maaragtay aan maalintaa loo baahnayn halkaa mooye meel kale doolabuu odhan lahaa dibudejintiiyo meelaha raadso <laughs> halkaad walaalaha iyo reerkiinna ka dejisatide raadso muu odhanine baahida ninkaa loo qabo waxa kuu muujinaysa bartiibaaba daayeyba madax buuba ka noqdayba meeshiiba isagiibaaba marti loo yahayba waa ardu kancaan waa ciraaq waa shaam waa yaman waa xijaas dhulkaa bariga dhexe iminka ay gaaladu la baxeen dhulkaasoo dhan ayaaba marti loo noqdayba isagii dadka martida waana waxaa ka mida kuwii dhegta intay soo qabteen ceelka ku ridee kaga dhaqaajiyey wuu kari karayay dadkaa inuu ka aarsado wuu kari karayay inuu ka faa'iidaysto maalkaa faraha badan iyo awoodda xukunkee gacanta loo geliyey laakiin dhowr iyo toban sannadood oo ummaddu ay aad u dhibaataysnayd baa lagu baxay sababtiisa oo lagu badbaaday waa taa hore waxay ahayd wanabluukum bishar tanna waa wanabluukum bishari waalkhayr fitna khayrkii baa imikana lagu imtixaanay wixii loo dhiibay taana wuu ka gudbay oo markaa ilaahay waa ka badbaadiyey saynu arki doonno insha allahu akhiiran markuu imtixaankaa ku guuraystay shahaado fiican ilaahay uu ka qaatay iyo ummadaba ee uu si wacan u gudbay cimrigiisiina soo dhowdhowaaday ayaa dabeedna ilaahay u soo ururiyey isaga iyo ama loo fasaxayba inuu isu sheego walaalihii oo uu isu sheegay oo ay soo urureen iyagii iyo reerkii iyo odaygii iyo islaantii intii o dhan masar ay isugu yimaadeen isagoo le udkhuluu misra in shaa allahu aaminiin masar ku soo dhowaada idinka oo aaminiin ahoo wixii maanta laga ururayay laga cabsanayay idinka oo ka badbaaday marka qisadu guud ahaanba waa saas weeye ilaahay buu mahadnaqay ilaahay waafajiye imtixaanka shar iyo khayrba leh in uu ka gudbay ilaahaasu mahadnaqay rabbi aataytanii qad aataytanii min alxukm rabbi qad aataytanii min eh, min alcilm eh, min almulki waclamtanii min taawiili alxaadiidi faadir asamaawaati waalard anta waliyii fi dunya tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin macnaa waxay tusinaysaa kelmadaas inuu imtixaankii gutayoo haatan inuu adduunyada ka ambabaxa uun uu diyaaru yahay siduu nebi maxamedba markuu sii dhimanaya calayhi salaatu wasalaam farta intuu taagay uu lahaa allaahuma birafiiq ilaclaa ilaahw caalamka kore igu dar ammaanadaydii gutaya marka qisadu saasay u jawaabaysaa waxay muujinaysaa markaa cidda tolka ku ah inuu ilaahay u yahay subxaanahu wa tacaala allahu waliyu ladiina aamanuu in cidda garab iyo gaashaan iyo naxariis kuugu badan ee xigtada dhabta ah qofka u ahay waa ilaahayn subxaana wa tacaala mar haddii deetanba lagaa tusiyo dadkii ugu xigaaba fii bacdi alaxyaan ama mararka qaarkood inay sidan oo kale kaga iman karto waaye fawaaidka qisada ama waxyaabaha aynu ka faa'iidayno haddii aynu maaragtay horraysiinno waxaa ka mid a ah qad tu-addi niqma ila nicma wa bilcaks mararka qaarkood nicmada qofka ilaahay uu siiyaa dhibaatay gaadhsiin kartaaba oo quruxdan ilaahay uu siiya halkaasay la martay habrahanna way xaasideen walaalihiina way xaasideen waqad tu'addi niqmatu ila nicma dhibka ku gaadhaa mararka qaarkood buu dheef keenaa oo imtixaankii dhibaatada markuu gudbay dee halkii ay ka macayde ummadda uu ka badbaadin lahaa buu helay oo madaxtinimadiiiyo iyo maalkiiya oo ummadda uu uga faaideeyey ilaa isagu kama faaidaysanaye waxay tusinaysaa sunnada adduunyadu inay isdabawareegta oo maantana yowmun laka wa yowmun calayk sidaa inaad ula xisaab dawaamulxaali mid almuxaal xaalad qura adduunyadu ma daa'imto ee maanta haddaad laantay ku talagalin wax isbedelayaan waxaynu ka faa'idaysanaynaa e, daqaa'inta iyo had jeer naxliga dhexdhaca dadka xigtada ah inuu runtii dhibkiisa leeyahay saamayn badanna yeelan karo ilan isagunbaa sabir yeeshaye tarbiyada ilmaha wanaagsan la siiyo iyo sida fiicana waalidkuu barbaariyo waxay keeni kartaa inay ummadi ku badbaado dhismahan wanaagsane ninkan aabihii uu dhisay ayaa keenay ummaddu inay mahadiso waxaynu ka faa'idaysanaynaa cifada iyo ammaanada iyo istiqaamada macnaha dhowrsoonaanta qofku sinada iyo xaaraanta uu ka dhowrsoon yahay inay runtii noqon karayso wax sharafteedu ay aad iyo aad u badan tahay fadli weynna lagu kasbado halkeeda ku gaadhi waxaa laga faa'iidaysanayaa aynu ku arki doonaa nin iyo gabadh isla gooni noqday in shaydaan uu dhex marayo aanay habboonaynna caarkaaga hablahaaga ooridaada nin ajinabiya inaad kaga tagto ceeb weyn weeye bal ka waran casiis markii uu yuusuf iyo gabadhii halkaa kaga tegay iyadoo la sheegay inaanay dhali jirin gabadhdee nin madaxi qabo oo barwaaqaysata oo meeshaa joogta aan dhalayninna halkaasuu kaga tegay isagu dee hadduu la wadi lahaa xumaan baa iman lahay laakiin shaydaankii intii uu kicin karayay iyada iyo intuu dabada ka soo riixi karayay waxba ulama u hadhayn ee isaga ayaa ka badbaado ilahay ka nabadgeliyay waxaad arkaysaa salaabat lictiqaad sabiilun litakhai shicaab haddii qofka ictiqaadkiisu adag yahay wuxuu aaminsan yahay uu ku adag yahay wax kasta oo adag uu ka gudbayaa inteebaa wax loo bandhigay nebigan intee dhan walba lagaga soo wareegay mabdi'i xaqa ahaa ee uu doonayuunbuu ku adkaystay iyadoo aan cidina duwin waxaynu arkaynaa markay shadaa'idda iyo dhibaatooyinka adag yimaadaan ilaahay oo aad u ciirsato ayaad ku nabadgeli kartaa rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahay waxaa iigu yeedhayaa dumarkaas wax walba leh waxaan ka doortay xabsiga qofka muminka ah hadaf buu leeyaha inuu ilaahay raaligeliyo hadaf buu leeyaha dadka inuu badbaadiyo risaalad xambaaro ilaa intuu ilaahay kala kulmayo sidaa darteed jidhkiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa waxaa soo gaadhaa dacwadda kama hor joogsado iyadoo la dulmiyay oo dulmi lagu xidhay welibana la ceebeeyey xabsigiina muddo dheer uu ku jiro ayaa haddana dadka dacwadda ugu baaqayay sidaynu arki doonno oo sanamyaashuu kala hadlaya shirkiyaadkuu kala hadlaya ummadda ayuu hanuuninaya waxaynu arkaynaa qofka caqliyadda wanaagsan ilaahay uu siiyo inuu noqon karo marka uu cilmina ku darsado meel dheer mid ka fikiri kara oo waxau intanoo dhiba ugu sabrayay markii uu maaragtay xabsiga doortay inay dummaddiisu beri noqoto tii baanu ku beri yeelo sharaftan uu ku helay sabirku fadligu leeyahay ayaynu arkaynaa ciddii wax ku yeesha ama kugu xadgudubta inaad kaga argoosan karto ama aad kaga sarrayn kartabaan idhaahnee sabirka walaalihii markii ay hoos yimaadeen iyaga oo maanta gacmaha hoos haysta ee ay garteen inuu yuusufkii halkii ay kaga yimaadeen uu yahay ee weliba uu isu sheegay wuxuu ku yidhi laa tahriiba calaykum alyowm yakfiru allaahu lakum anaani maanta idinma saarno oo idinkama aargoosanaye weliba ilaahay baan dembidhaaf idin weydiinaya qisadan iyadii waxay muujinaysaa oo dhexdeeda aynu ku arki doonnaa qaybaheeda ka mid a ah, qadarka ilaahay inaan waxba hor joogsan karayn yacquub in badan buu ka warwareegay namadiisa waar dib bahalkaasaa cunaya yeybaa cunaya waar waa ka sii jeesanaysaan waar inanka ka feejignaada intii uu ku adeegayay oo dhan dee meesha qadar baa maraya wixii ilaahay uu la doonayay wuu la kulmay waa la kulmay qisadu waxay tusinaysaa qofka xaasidka ah iyo ka xaasidayo sida xikmad carbeedba odhanayso man xasadaka rasaqak qofka ku xaasiday waxuunbuu kuu kordhiya uu ku arsaaqay dee ninkii la xaasiday iyo kii uu xaasiduun isu eeg arrinkii halka uu ku gabgaboobay kii waxaa sideey wallaahi odaygani wuu jecelaya inan kanaan ka dhufanno halkuu ku dambeeyey kii la xaasidayay si halkuu ku dambeeyey taasunbaa markaa ku tusinaysa sabirkuna waa miftaaxulfaraj sidaa ilaahay yacquubba markii uu iska sabray ee uu iska aamusay ilaahay namadiisii ugu soo ururiyu faraj u siiyey muxtawayaadka qisada markaynu maaragtay xoogaa ka qadinno inahaasaynu kusoo ururin karnaa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi aliflaam ra tilka tan soo socota aayaat lkitaabi almubiin kitaabkii mubiinka ahaa ee wax walba caddaynaya aayado ka mida weeye innaa ansalnaahu kitaabkan waanu soo dejinnay buu ilahay yidhi qur'aanan carabiyan isagoo kitaab la akhriyayo luqada carabidagana kusoo degay lacallakum tacqiluun likay tacqiluun si aa u garataan oo u fahamtaan naxnu naqusu calayk waxaanu kaaga warramaynaa nebi maxamedow naxnu naqusu calayka waxaanu kuu dhigdhigaynaa aanu kuu kala saafaynaa axsana alqasas qisooyinka tii ugu wanaagsanayd bimaa awxaynaa ilayk waxyigan aanu ku waaxyoonnay sababtiisa ama shaygan dhexdiisaaanu kuugu sheegi doonaa waxyigaanu qur-aanka dhexdiisaaanu qisadan kuugu sheegi hada alqur'aan bimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan waxyoodkaanu kuu waaxiyoonnay qur-aankan daraaddii ayaa qisadan lagugu sheegayaa wain kunta waxaad ahayd min qablihi qur-aanka ka hor la lamina alkhaafiliin kuwa markaa aan ka warhaynin waxa qur-aanku uu sheegaya qisadani ay ka mid tahay sidaasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala waa aayado kitaabka mubiinkaa ka mid ah waa kitaab mubiinahoo waa abaana ayaa uu ka iman karaa ismiga faacil abana buu ka yimi oo mucadde iyo laasim labadaba ay noqon kartaa abana shaygiibaa daahiroo muuqdo iftiimay qur-aanku wuu iftiimay macnihiisuna waa waadix iyo abaana oo wuu caddeeya oo mucaddo ah marka mubiin weeye qur-aanku wixii loo baahan yahay ee basharku u baahan yahayba wuu iftiiminaya isaguna waa mid waadixoo kala saafan wixii dadku ay u baahan yihiinna wuu u caddaynaya kitaabkani sidaa ilaahayba uhi luqada carabigaan ku soo dejiyey oo luqooyinka wax lagu fahmo ugu fiicana si aa u garataa dabcan haddii cidi uunay fahmayso waxa habboon cidda rasuulkaasi uu ka soo baxay ee la luqadda uu yahay ee halka waxi uu ku soo degay deegaanka ku ah ciddaas horta si wanaagsan inay u fahamto markay si wanaagsan u fahmaan waxa dhacaysa inay iyaguna ammaanadaa dadka kala gaadhsiiyaan sidaasaana xikmaddii ilaahay ku fushayo markii carabi ay si wanaagsan qur-aankii u fahamtay diintii ilaahay si wanaagsan u qaadatay iyagaa gaadhsiiya aafaaq alcaalam ilaa ay halkaa aynu degannahay maanta asxaabtii nebi maxamed ina weydaarteen oo xagga qaaradda afrika ay noo dhaafeen dhulka kalena dee iska daaba hadalkeeda waaya waxaan kuu warramayaa qisooyinka tii ugu wanaagsanayd oo qur-aankan ilaahay uu ku sheegayo wain kunta min qablii la min alkaafiliin qur-aanka ka horna kaafiliintaad ka mid ahayd macnaha kaafil waa qofka aan ka war haynin macluumaadkan maanta lagu siiye dee maad haynin axsan alqasas ayaa qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay qisadan inay tahay qisooyinka ugu wanaagsan dee waxa aynu iminka akhriyaynoo dhan bay koobsatayba qisadani muuqaalkii adduunyada iyo sawirkay adduunyadu lahayd ayay bixisay axsanulqasas markaad aada u dhogato wax badan bay ku tahay oo waxay jamcisay waxyaaba badan oo kala duwan malaa'igtii bay ka warantay oo ku jirta dhexdeeda ambiyadii ilaahay saalixiintii shayaadiintii jinkii iyo insigii faqrigii iyo qaniinimadii mid la xidhay iyo mid wax xidhay almamluuk almuluuk walmamaaliik dadkii madaxda ahaa iyo kuwii loo madaxda ahaa intaasoo dhinacyo raggii iyo dumarkii imtixaankan aynu sheegaynee qaybaha ah waxaasoo dhan oo qisadu ay koobsatay waxay ku ahaatay axsanulqasas lidaalik ama sidaa daraaddeed ayaa waxa dhacda qofku hadduu luqal carabiya garanayo ama luqooyinka ajinabiga aba ah loogu turjumo qisadan waxay ka mid tahay qisooyinka jadaabka ah ee aad iyo aad qofka usoo jiita ee xataa ka aan qur-aanka rumaysnayn uu iska dhegaysto oo uu iska xiiseeyo oo maaragtay uu si gaara u danaynayo qofku iyada oo dadka qaarkood lagaba yaabo cibrooyinka iyo casharadaa ku jira inaanay eegaynin habka hadalku u dhacaya iyo isku xidhka qisada iyo wacdaraha meesha ka soconaya iyo maqaalada la isweydaarsanaya waxaas inay qofka dareen gaara u sameeyaan ay soo jiitaan oo laga yaaba inay jeclaysiin karaanba qofka inuu qur-aanka diraasad ku sameeyo waaya halkay haddaba ka bilaabantay qisadiibaa ilaahay soo waxau ihi id qaala wadkur nebi oo bahadaba dadkan wax ku weydiinaya waxaad u sheegtaa id qaala yuusufu liabiihi nebi yuusuf markii uu ku yidhi aabbihii yacquub yaa abati aabbahayow innii ra'aytu anugu waxaan arkay axada cashara kowkaban koob iyo toban xidigood waashamsa waalqamara iyo qoraxdii iyo dayxii baan arkay ra'aytuhum waan arkay lii saajidiin iyagoo aniga ii sujuudsan koob iyo tobankaa xidigood iyo qoraxda iyo dayux qaala markaa wuxuu idhi yacquub inankiisii yuusuf isagoo la hadlaya wuxuu ku yidhi tilmaamayana yaa bunaya inankaygiiow laa taqsus ru'yaak manaamkaagan ama riyadaadan ha uga warramin calaa ikhwatika walaalahaa fayakiiduu laka way ku shirqooli doonaan kaydan shirqool inna shaydaanaka la yidhaahdo shaydaanku lil insaani caduwun mubiin waxa uu u yahay bani aadamka cadowgu ya cadaawadda cadaysta wakadalika yajtabiika rabbuk sidaasuu ilaahaagu kuu dooranaya inankayga yuusufow wa wuxuu ku barayaa min ta'wiili alxaadiid manaamka sida loo cabiro riyada wayutimu nicmatahu calayk nicmadiisana ilaahay wuu kuu dhammaystirayaa inankayga yuusufow wa calaa aali yacquub yacquub aalkiisiina ilaahay waa u nicmaynayaa reerkeennao dhan ilaahay baa u nicmaynaynu ka mahad sheeganaynaa kamaa atamahaa sidii uu nicmadan ugu dhammaystiray calaa abaweyka labadaadii aabbo min qablu imika ka hor qoyskeennan ka hor labada aabbo waayo ibraahiima wa isxaaq waa dee aabbihii waa laba awow inna rabbaka ilaahaagu yuusufow caliimun xakiim waa mid cilmi iyo xikmadba leh sidaa ka warrayo tilmaantaa qaada buuhi aabbo waxaynu marka hore halkan ka arkaynaa waxaa lagu tilmaamaa ama inuu dhowriyo toban jir ahaa markaa inuu dhowr iyo toban jir ahaabaa la xusaa si aanu qaangaadhin <clears throat> waaya ugu horraynba waxaynu arkaynaa wacyigelinta ilmaha la wacyigeliyo ee sida qofka weyn loola in loola hadlo inay munaasib tahay oo aan la yaraysan karin qofka aan la odhanaynin waa ilmo yare ishaarooyin uun wax ku siiyo iska dhaqaaji ama war iska aamuso si kocoo iska fadhiisa inaan waxaa la odhanaynin sidaynu ka arkayna qisadan nebi yacquub inankiisan yuusuf ula hadlayo ama uu ula hadlayaba mar kale ibraahim inankiisii la yidhi gowrac ama luqmaanulxakiimba inankiisii uula hadlayo saynu ka arkayno ilmaha marka uu mumayiska yahay oo wax kala garanayo hadalka uu fahmi karo sida dadka mudakarkaa ah in loola hadlo oo aan la shuqayaraysanin oo aan la fudaysanin xigmadaha tarbiyaday ka midtah waayo hadalku siiyo waa hadalkii qof weyn lagula hadli lahaa taasina mid weeye waa arrin khusaynaysa waalidkii iyo macallinka <clears throat> waaya yuusuf aabbihii buu kuyidhi aabba waxaan arkay koob iyo toban xidig iyo qoraxdiiyo dayixiyo aniga ii sujuudsan aniga ii sujuudsan intaa markuu sheegay dabcan nin weynna weeye waalida rasuul ilaahayna ah oo rususha ilaahayna waa ka mid marka aqoontii waalid yeelan lahaa iyo tii nin weyne yeelan lahaa iyo tii rasuul dabcan rusushana ilaahay dadka ugu dheere fariidadaabu ka dhigaaye intii oo dhanba wuu leeyahy marka wuxuu gartay inuu yahy manaamkani manaam qiimalahoo wanaagsan manaamkuna waa laba qaybood sida nebi maxamed uu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid wanaagsan iyo mid xun manaamka xun waxba ha sheegin buuhi qofkii arka qofku hadduu manaam xun arko oo shaydaanka habeenkii iska naaro candhuuf bidix iskaga tufan saddex jeero uu iska naaro oo aanu cid u sheegin ma dhibayso manaamkaasi waxba dhib ma laha haddii kale inuu dhibayaaba laga qaadan karaaba manaamka wanaagsan waa qayb nebinimada ka midoo mubashiraadka ah buu nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam markaa qofku hadduu arko waxa wanaagsan qofuu jecel yahay ama caalimo inuu sheego si wanaagsan loogu cabiro maadaam riyadu waxa u horeeya ee lagu fasiro uun ay u dhacda arrinteedu sida xadiid kale uu tilmaamayo manaamku waxa ugu horeeya ee lagu cabiro ayuunbuu u dhacaa arrinkiisii oo tafsiirkiisuu noolaa marka inaan qofka laga maroorin baa habboon waaya waa mubasharaadka alru'ya saalixa yaraaha almu'minu aw yuraa lahu manaam fiicanoo isaguu arkaya ama isaga loo arkayo arrinkaasi waxa weye nicmo ilaahay uu siiye bishaaro inankanina calankiisu taagan yahay oo uu yahay mimbar dheer oo la higsan doono ayaa uu halkaa ka arkay dabcan sidaynu qisada gebagabadeedna ku arki doonno reer yacquub markay isu soo ururaanna waa loo sujuudi doonaa oo usradooda iyo qoyskooda kolkay isu yimaadaan waa loo sujuudi sujuudda iyo xukunkeedana waynu ka hadli insha alla wuxuuhi aabbo ha u warramin ru'yadaada calaa ikhwatig walaalaha way kukayd bay kuu samayn doonaan wuu tilmaamay wuu tilmaamay leanna nin weyn ubadkiisa wuu yaqaanaa ka baariga ah ee wanaagsan iyo ka wax ku liqaansan yihiin qalqaaliga ah ee wax maroorinaya ee reebshoolaha ah dee wuu kala yaqaanaa bal inankana luqad buu kula hadlayaa inamadii kalena wuu la xamanayaa leannahu dee way leeyihin xanta waxaa ka soo daahiraya ka iman doona sidaa dee ku arki doonto waxbuu ku ogaa oo waxbaa ka si ahoo shirqool bay samayn doona halkaa xasad baa ka iman doonee bal manaamkana aabbaha u sheegin buui wuxuu tilmaamay oo kale insaanku inaanu keligii hayna la weheliyo mid shaydaan la yidhaahdaana uu ina weheliyo shayddaankana weliba qofka aanu iimaankiisu qawiga ahayn ama si uunu yaro leexsan uu soo dhexgeli karayo ka faa'idaysan karayo ina shaydaana lilinsaani caduwun mubiin war inamadaasoo si kugu jahaysan iyo kii shaydaan la odhan jiroo ka dambaynaya labadaasoo ishele xagga kale ay kugu rogayaane iska hayso dabeedna nicmo tani waa nicmo manaamkaa fiicani iyo bushaare ilaahay uu siiye nicmadu inaanay tanoo qura ku ahayn buu xusay ee isaga iyo yacquub iyo waalidkii labadii waalid ee kasii shisheeyey intoo dhammiba usrad ilaahay u nicmeeyey oo diin iyo iimaan iyo aqoon uu siiyey inay yihiin baa ilaahay ugu mahadnaqaya waxaa aayaddulan leedahay amaa binicmati rabbika faxadi ilaahay nicmada uu ku siiyey ku mahadnaq waa wax ilaahay loogu mahadnaq wakadalika yajtabiika rabbuk wayucallimuka min ta'wiili alaxaadiid wayutimu nicmatahu calayk intaas isu raaciyo ilaahay baa ku doorto rasuul buu kaa dhigi cilmi buu ku siiyo manaamka cabirkiisiibuu ayuu ku baray oo dabcan ilaahay baa u sheegay inuu khabiir ku oo cilmigu ka mid yahay isaga laftiisu mahuulka ah ee ilaahay addoommaha qaarkood siiyo nicmadiisana uu ku dhammaystiray waxaan oo dhami waa nicmadii diinta iyo cilmiga iyo waxyiga samaawiga iyo xidhiirhkii ilaahay labadaadii waalid sidii uu u dhammaystiray wayutimu calaa aali yacquuba kamaa atamaha calaa abawayka min qabl reer yacquub buu nicmada siiyey labadeennii labadaadii aabbo ayuu hore ilaahay nicmada ugu dhammaystiray aabbaha adiga iyo aabbaha iyo awowgaagii koobaad iyo kii labaad intaba ilaahay nicmuu siiyey labada aabbo waa ibraahim iyo isxaaq waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa waa masale iyadiyo qiso ah ayaa haddana fuqahada qaarkood masale axkaama ay ka soo saaraan maalan masale waxaa jirta baabka dhaxalka ama miiraadka khilaafkeedu aad u dheeryahay xagga culimmada dhexdeeda oo ah awowgu marka uu walaalaha la joogo sideebuu wax u dhaxlayaa ma sidii aabbuhu wax u dhaxlayaa mise si ka duwan labada qowlba waa la yidhi laakiin qolyaha yidhi sida aabbuhu wax u dhaxlayaa waa ayaadkay daliishanayaanbay ka mid tahay oo labadii awow dee labaduba waxay u yihiin yuusuf isxaaq iyo ibraahim labaduba dee awowbay u yihiin haddana aabbuu yacquubu sheegay marka aabbihii dee isaga laftiisu inuu aabbuhu awowun yahay ayaa halkan laga qaadanaya qisaba ha ahaate laakiin marsaa nasku tilmaamayo sidaasuu ugu bushaareeyo uu ka farxiyey qofkana nicmada inaad tusto waxay ka faa'iida inuu ilaahay ugu mahadnaqo oo intaad indhihiisa meel kale u jeedin lahayd qofka waxa wanaagsan inaad qanciso nicmada ilaahay uu siiye horta aad u tilmaanto si uu u garto inuu isagu cid wax dheeryah weliba nicmada diinta iyo iimaanka iyo islaamnimada iyo raacidda xaqa ayaa aad iyo aad u wanaagsanoo qofka lagu baraarujiyo si uu tartan dheeraada u galo waaya wixii loo sii bidhaamiyey yacquub ee inamadiisa uu ka arkayba ayaa bilaabmay imtixaankii baa ku bilaabmay laqad kaana buu ilaaha yidhi xaqiiqanima waxa ahaaday fii yuusufa wa ikhwati yuusuf iyo walaalihii aayaatun lisaa'iliin aayado casharo calaamado waaweyn iyo cibrooyin ayaa ugu sugan dadka wax weydiinaya ama aayad baa ugu sugan nebi maxamed muujinaysa daliilnimadiisa ee inuu rasuul yahay id wakhti ka waran qaaluu ay yidhaahdeen la yuusufu wa akhuuhu yuusuf iyo walaalkii axabu ilaa abinaa aabbaheen waa ka jecel yahay mina inaga aabbaheen baa looga jecel yahay macnaha uu ka jecel yahay inagu inaga jecelyah labadooda labadoodu jecelya wa naxnu cusbatun inaguna jamac dhan baynu nahay inaa abaana la fii dalaalin mubiin aabbaheen baadi cad buu ku sugan yahay wuu ka dhacay waa gafsan yahy uqtuluu yuusufa waar yuusufkan laftiisa dila aw idraxuuhu waxa aa ku tuurtaan ardan meel dhul ah meel fa ku tuura qarfaah yakhlu lakum waxaa idin gooni noqon doona wajhu abiikum aabbihiin wejigiisa si toosa idin aabbihiin ula kulmi wa takuunuu waxay idin noqon doontaan min bacdihi marka khaarajisaan ficilkaa dabadii qowman saalixiin qolyo wanaagsan qaala qaa'ilun minhum mid iyagii ka mida ilmo yacquub baa wuxuu ihi laa taqtuluu yuusufa yuusufa dilina gacantaa saarina wa alquuhu waxaa ku tuurtaan fii hayaabati ljub ceelka madowgiisa ceel madow bartanka ugu rida yaltaqidhu waxa qaadi doona bacdu sayaara dadkan safarka ah ee socdaalka ah qaarkood baa kala bixi in kuntum faaciliina haddaad samaynaysaan wixii aad ku samayn lahaydeen aniga halkaasay ila tahay sidaasiibaya ilaahay baa wuxuuhi dadka su'aalaya waa sida kuwaa mushrikiinta aha ee waa sida kuwa yuhuudda ahee ee weydiinayay waxa ugu sugan qofkii saa'ila ee diin iyo calaabadeed iyo islaamnimo iyo awood ilaahay intaba wax ka weydiinaya aayad baa ugu sugan lisaa'iliin marka aayaadku qisadiisan aayaad baa ku sugan isaga iyo walaalihii waxaaynu inta aynu soo xusaynay aayaadkay ka midta waxa kaloo aayada ah. in qisada noocan u dheer iyadiioo waafiya oon waxba ka dhinnayn taqdiim iyo ta'khiir toona lahayn ilaan kutubii horeba waa lagu hayaae inuu sidanoo kale u akhriyo usoo gudbiyo nin aan waxna qorin waxna akhriyin waa aayad wey tusinaysa risaalada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haddaba qisada bilowoo waxaad ka warantaa yuusuf iyo walaalihiibaa waxay idhaahdeen yuusuf walaalihiibaa waxay idhaahdeen wallaahi yuusuf iyo walaalkii waa mid isaga la bahahoo ka sii yar magaciisa banyaamiin baad ku arkaysaa kutubaha inkastoonu nasku sheegin min banyaamiin la odhan jira yuusuf iyo walaalkiisan ka yari axabbu ilaa abiina mina odaygu wuu inaga jeceliyay labadoodaah garnaqsibaabay gooni ahaanbay isu qanciyeenoo garnaqsibay bilaabeen aabaheen hadda inaguna jamac baynu inaguna tobanbaynu iyaguna oo laba walahi odaygu waa waa waa gafsan yahay dee aan khaarajinaba intaasaa isku hagaagta muxuu qofkani ku eedaysan yahay maxaa lagu haystaa waxbuu dilay ma aha odaygu caasi ku yahay ma aha odaygaa neceb ma aha waa nin xun ma aha waxa lagu haystaa waa nin wanaagsan oo la yahay markaasoo kale waxay ahayd inay yidhaahdaan dee innaguna aynu wanaagsanaanno si laynoo jeclaado dee caqligu saasuu keenaya waa dariiqadii raadkii unbay hayaan qaabiilu ku dilay haabiil ilaa wuxuu ihi maxaa alla loo aqbalay isaguna wuu jawaaba wuxuu ihi innamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin dee walaalka ilaahay ka cabsadunbu ilahay wax ka aqbalaa dee ilaahay ka cabso halkaasay ka dhowdahayoo miftaaxu waa kaase miftaaxa qabuulku waa alla kacabsigee ilaahay ka cabso dabeedna wuxuu ihi aqtulannag kowbaa baan kaaga si way isshabahdaa waa arrintii oo soo noqotay tanna waata waxaa halkaa ka muuqanaya qofku marka uu qalloocdo markuu qalloocduu leexdo xigto kasta ha ahaadee inuu kafo ka dhib badanayo ayaa maaragtay macruufo halkaa ka muuqanaya axabu ilaa abina minna waxaa kaloo halkaa aynu ka arkaynaa dhaqanka wanaagsan iyo diinta in dadku aanay wada jeclayn oo qofku wanaagga uu leeyahay daraaddii in dad badan uu dhibayaba ama waxa xasadka la ydhaahdo qofka waxaa lagu xaasidaa waxyaabo badan dee nebi yuusuf waxay walaalihii ku xaasidayaan odaygaa jecel waa nin samafalaa waa nin aabbaheen ku dhow dabcan waalidkuna cidduu soo dhawaysta had iyo jeer waa cidda ka tala qaadatee u heellaneh amarkiisa fulisa qadiyadan a ah waynu farabadannaha iyo wallaandheeraynu nahay way iska soo jirtay wa cusba waa isku odaya habarba kolkaasay leeyiin iyaguna waa laangaa bahdaasi innaguna laandheerayne haddaad moodaysa baashan inay reer hebelun ku eg tahay waa laba boxood nebi baa wada dhalo ambiay ku abtirsadaan nimankani markay soo faydfaydanayeen waxay yidhahan war innaguna cus baynu nahay oo dee toban nin baynu iyaguna waa bahdanina waa laangaabo waa laba nin dee labadeenna labadaa in laynagu doorsado ma ahayn odaygu waxaan markaa la kala fanashaya ama la kala saaraya waa qoysgeliya cidda lala garnaqsanaya waxa weeyaan waa rasuulkii ilaahay yacquuba aabahooda waxaynu ka faaidaysanaynaa kale qisada dadku markay isku gooni yihiin ee intay isku aragtidahay marka ay isku gooni yihiin inta badan isqancintoodu qalad bay u dhacdaa waa mushkiladaha dad badan haysta wey taayirkaasaa la wareejinaya hadalkaa la isu dhiibayaa kani kan inuu hor joogsadaa buu iska diidayaa midibaka kaluu kasii dheeraynayaa sida loo wareejinaya laysbuuxinayaa dabeetana waxaan waaqicaba ka soconayna ma fashilaadaba lala imanaya laakiin afkaartu had iyo jeer waxay ku fiican tahay cidda kuu didka ah ama mucaakiskaaga ah ee kaa horjeeda inaad la kulanto cid dhexdhexaada inaad la kulanto ka kaa horjeeda inaad aragto markaasaa laga yaabaa in wax la isku bislayn karo laakiin marka dadka iska horjeeda qoloba gaarkooda u shirto goloba qaarkooda majlis u yeelatae u sheekaysato waxaa ka soo baxaya waxaan la mahadinin oon waaqicaba ka soconayn waa kaadee isaga laftiisaa dambiilaa bay dhahaan mar haddii uu lafii dalaali mubiin isaga dila ama eh, aw idraxuu ardan ama meel qarfaan ku tuurno maxaa laga dhexlayaa talow yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu min bacdihi qowman saalixiin saasu waa kaydkii shaydaanka meesha waxaa maraya casharadii shaydaanka casharadii shaydaanku qofka ibtilaysanuu ku daba jira uu u laqimayo waa noocan ilaa waa wax uu u laqimay oo ay soo qadimayaan ma waxay ahaayeen nebiyaalbay ahayn mise may ahayn waa arrin muran ka joogo culimada qaarkood baa yidhi mala qolada falkan samaynayay nebiyaal ma ahayn qaarkoodna waxay dhan wakhtiga arrimahan samaynaye nebi ambiye ma ahayna dee berigii dambe loo waxyooday ayay nebiyaal noqdeen de waxaa odhan ilahay baa ka dhaafay simbirradhaxay ahayd walaalkaa dil waxaad helaysaana waa kan arinku saasuu waa tilmaanta casharku dadka shaydaanku dhiga waka saasuu dhigaya laga yaaba qofkan in xoolihiisii lagu haysto waxaa lagu haystaa inuu noqdo xoolihiisiiba ama dheefuu isagu haystay in lagu haysto laleeya markaad isaga dishaabaad kan heli waa qisatulbaqara sidaynu kusoo marnay suuratulbaqara ila noocan oo kale ay hayde in adeerkii diloo cid kala saaray qolo wanaagsan baydi noqon maxay uga jeedaan macnaha dee odaygu haduu idin soo dhaweeyo wuxuu siinayeyna uu idin siiyo siduu u jeclaana uu idiin jeclaado arrinkaasi waa tiirsan yihin arrinkaasi bil wanaagsan buu maraya amaba dee waa niman si uun dad saalixiina uga agdhowo dilku inuu dil yaho jariimadu iyaway garanayaan shaydaan ha ku kiciye waxay leeyihin saalixiin baynu noqon doonaayo dee waynu toobadkeeni markaynu dilno saalixiin baynu noqonoo dee ilaahay baynuga toobadkeeni doonaa waa casharada shaydaanka waxaan samee in allaha hafuururaxiim waad ka toobadkeeni doontaa mid ka mida baabashow naxdiniyar qabato i laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fii khayaabati ljubbi hadelinee ceelka hayaabadu iyo khayaabaadku waa madowga halkaa jubbiguna waa ceelka ceelka madowgiisa ku rida yaltaqitu bacdu sayaara in kuntum faaciliin socdaalka qaarkiibaa qaadi doona oo safarka qaarkii ayaa qaadi doona aar xasanabaa wuxuu odhanayay istaciinuu umuurakum bilkitmaani faina kula dii nicmatin maxsuud waar waxa nicme ah ilaahay idin siiyo qarsoodiga la ogaada waayo qof kastoo ilaahay uu nicmo siiyey waa la xaasilaya xikmadda sharciga ee la xidhiidha xagga tarbiyada ubadka waalidku uu tarbiyaynayo ayaa islaamkeennu waxa aad u dhiirigeliyay oo xadiidkii saxiixu muslim iyo bukhaariba ku sugnaa nebigu wuxuu waajib kaga dhigay waalidka aabba iyo hooyaba awow iyo ayeeyaba ubadka in loo cadaalad sameeyo dee adiga arkaya kuwii loo cadaalada samaynaya cuqdaday qaadeen bal kuwa aan loo cadaalad samaynin qaarkoodna wax la siiyo qaarkoodna la qadiya maxaad u malay cadhadooda iyo naxligooda sii badanaya ittaqu llaha wacdiluu bayna wlaadikum ilaahay ka cabsada oo ubadkiinna u cadaalad sameeya buu nebi maxamed leeyay calayhi salaatu wasalaam si aan cuqdadan iyo cidhiidhiga noocan u imanin waaya markii sidaa lagu soo heshiiyey waxaa laydhi hadaba takhdiidkii samaynaye uma tanfiid dee aan fulinno arrinkii waa soo dee soo maleegne xarigii khadkii soo dhignaye aan fulinno odaygii lagu bilaabay qaaluu markaa waxay yidhaha intay odaygii u yimaadeen isagoo iyagoo soo tashaday oo yuusuf doonaya inay qafaalaan qaataan yaa abaana aabbahayow maallaka dee maxaa kugu dhacay aabba maxaa kugu dhacay dee laa ta'mannaa calaa yuusuf yuusuf naguma aaminsanid wa innaa lahu lanaasixuun annaguna haddawaabaan u danaynaynaa waan u dooraynaa waa u danaynaynaa arsilhu macanaa na raaci aabbo hadan aroorta na raaci yartac ha iska soo daaqo wayalcab ha soo ciyaaro wa innaa lahu laxaafiduun aad baanu hadalka u adkaynee wa innaa lahu laxaafiduun isaga waannu ilaalinaynaa waannu ballan qaadaynaa qaala markaa nabi yacquub wuxuu yidhi innii aniga la yaxsununii waxa murugo igu ah waxa ciil igu abuuraya buuhi an tadhabuu bihi inaa inankan kaxaysa taas iga farxin mayso wa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an ya'kulahu di inuu bahalkan yeyga ahee meesha joogjoogaa cuno wa antum canhu ghaafiluun idinka oo ka warla oo ka sii jeeda qaaluu markaa waxay yidhaahdeen iyaga oo isfaaniyey iska dhaadhiciya odaygii lain akalahu diibu waanu dhaarannae lawallaahi in akalahu diibu hadduu inankan bahalku cuno yayga la idhaahdaa wa naxnu cusbatun weli cusbadii baa la wadaa annaguna aanu ragga tiradaa lenahay jamacaa dhannahay tobankaa nin innaa annagu idan wakhtigaa la khaasiruuna dee waanu guuldarraysana mar haddii walaalka iyo bahal nagala hoos baxay saasay yidhaahdeenoo odaygiibaa maaragtay hadalkii si adag loogu dhigaya si adag iyada laftigeedu waa waxyaabaha duruusta uu shaydaanku had iyo jeer qofka maakirka ah soo siinayo wixii xun shaydaanka ayaa qofka kusoo riixaya kusoo abaabulaya aabba naguma aaminsanid yuusuf hadda annaga u danaynayna dee in lagu aaminaano munaasibumaaha umana danaynayaan uma danaynayaana wayba xaasidayaanba markaa qofku been buu kusoo salaynayaa had iyo jeer makriga iyo shirqoolka la ta'manna calaa yusuf macnaa calaamad waxay tusinaysaa in lagu samaynayo ishmaam ah, oo halkan oo kale maaragtay kirada xafse marka la eego <clears throat> laa ta'manna calaa yuusuf dee yuusuf lagumaba aaminsanidee waanaan u danaynaynaa maxaa dhacay aabba waa canaan waxay ka doonayaan bay u qadimeenoo waxay idhaahdeen arsilhu macana hadan yartac wayalcab wa innaa lahu laxaafiduun aabba aroortana raaci maxaa ka dhalanaya taloo marka uuna raaco waa la dalxiisayaa koow yartac wayalcab waa inay carruurtu aada u jecel yihiin lagana yaabo waalidku inuu la daneeyo markaa radcigu dee rataca waa daaqay wey yartac wuu soo daaqaya muxuu daaqayaa qadhaabka qadhaab baa la yidhaahdaa waa luqadda baadiyaha marka la eego waa lasoo magaalada laga cunayaana de waa raashin ama qofka loo diyaariya laakiin wixii iska dabiiciyahe khudrada dabiiciga ah dhirtiiyo meelaha laga cunayo waxaa la yidhahdaa qaraab aan soo qaraabsano marka qaraabkaasuu iska cunayaa kala duduwane macaan ayuu iska soo cunayaa ee bani aadamku dhirta iyo meelaha ka cuno waanu soo ciyaaraya waa ilmo yar caruurtuna aad jeer ciyaarta way isaga baahanta oo marka la ubadka la tarbiyadaynayo ilmaha yari waxa la yidhaahdaa tamartiisa ma istoorgareeyo ama wixii uu cunaba wuxuu doonaya inuu faaruqiyo marka haddii wixii uu cuno oo la dhargiyo o laydhaa fadhi sida qofka waaweyn ha dhaqdhaqaaqin dee inuu daacaqulmaa laga yaaba ama kabidmo oo ciil uu maaragtay wax badan dhib badani soo gaadho marka in laga yar nafisiyo waa loo waa wax loogu talagal waana sabab sababuhu ugu ogolaaday isaga laftiisu inankanu ogaa inuu fursadu helaya ama jecel yaha ciyaarta dhowr iyo toban jirka oo dabeedna wakhtigiisuu siinaya inuu soo yeelo dalxiiso si mubaaxa oo caadiya marka waqti waxbaa loo dhigayaa waqti waxbaa loo sheegayaa waxbaa loo faa'iidaynayaa si uu wakhtigaa awood ugu helo maskaxdiisa ugu furnaato tamartiisa si uu u faaruqiyo waa in la sii daayaa markaa wakhtiga oo loogu talagalaa yartac wa yalcab waa ilaalinaynaa war waxa imurug gelinaya inaa kaxaysaanba war waxaan ka cabsanayaa in yahkulahu diibu inuu yaygu cuno meeshuna yeybay lahay idinkoo kasii jeeda waa la dhaarto waxaa layla in akalahu diibu wanaxnu cusbatun innaa idan la khaasiruun wallaahi annaga oo toban nina hadduu yaygu cuno sharaf balihi khasaaraan bal inta la ysku hagaajiye kolbadhan kolbadhan kolbadhanba qofka maakirka ah ama macsiyada wadee wax shirqoolaya wadda kama soo xidhanto beentu horta mubaax ka dhiganayaa beenta qofku markuu wax shirqoolayo si uu ugu suuro galo wixiisaasi beentuu horta xalaashanaya markaa dhan walba kasoo wareegen falamaa dahabuu bihi markii ay la tegeen buu ilaahay ay kaxeeyeen inankii odaygii ka furfureen wa ajmacuu bihi ajmacuu wa ajmacuu ajmacuu waxa ay go'aamiyeen an yajcaluuhu inay yeelaan fii khayaabati ljub ceelka madow inay gunta u dhigaan wa awxaynaa ilayh waxaanu annaguna u waaxyoonay buu lahay nebi yuusuf wakhtigaa isagaa latunabbi'annahum waxaad u warrami doontaa biamrihim haada arrinkooda kana faldembiyeedkan waad u warrami wakhtiga soo socda wahum laa yashcuruun iyaga oo aan ogayn waad u warrami doontaa wa jaa'uu abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaa'an war habeennimo ah yabkuuna iyagoo ooyaya qaaluu waxay yidhaaheen yaa abaana aabbow aabbahayow bay idhaah innaa dahabnaa annagu waannu tagnayoo xaggan halkanaanu ka tagnay nastabiqu annagoo beretamayna ama tartamayna wa taraknaa yuusufa inankii yuusufna waxaannu kaga tagnay cinda mataacina alaabtayada agteeda fa akalahu diibu kii aad sheegtay bahalkaabaa cunay wamaa anta adiguna maihid mushkilada kale jirta wamaa anta adiguna maihid bimuminin lana dee mid naga rumaysanaya walow kunnaa saadiqiin aanu runba sheegne haddaanu xataa run sheegayno naga rumaysan mayse wajaa-uu waxa ay la yimaadeen calaa qamiisihi maradii u xidhnaa shaarkii ama diricii u xidhnaa bidamin kadib bidamin dii kadib dhiig beena ayay ku markaa nebiga yacquub waxa uu bal iska daa bahalkaa aa sheegaysaa muu cunin sawalat lakum anfusukum naftiinni waxaa idiin qurxisay amran arrin foolxunba idiin qurxisay fa sabrun jamiil fa xaalii sabrun jamiil arrinkaygu waa sabir wanaagsan wallaahu lmustacaan ilaahay baa laga kaashadaa calaa maa tasifuuna waxa aa sheegaysaan ilaahay baan ka garabsaday buui ilahay unbaa gargaari karaa sidaasaa arrinkii u dhacdoo inankii wuu ku daray islaama una run sheeg islaamowna uga qaado ayuu ka duulay dee inamadiisiiyo run sheegayuu qaatay dabeetana waa ka raaciyey nimaad dhashay kuma dhalin bay idhaahdaan soomaalidu macnaha naxariista waalidka ku jirtaa ubadka kuma jirto waa laga yaabaa waalidku arrintanoo kale dee kama suurowdo waalidka kama suurowdo laakiin ubadkii waa tan ka suurowday sidaa daraaddeed baa diinteenna islaamku ama shareecadeennu waalidku hadduu ubadkiisa dilo lama qisaaso laakiin haddii ubadku waalidkooda ay dilaan waa la qisaasayaa farqiga udhexeeya waa taasun naxariista waalidka haysa ayaa waxay keenaysaa inaanu gacan u quuri karin oo aanu dili karin hadduu dilana macaadi maahe ma miyir qababa hadduu dilo ubadkiisii uu gacanta u qaado liiska waaliduu ku qoran yihi markaa sida kale uu isaga dilan yahaye cidina dili mayso ubadku laakiin hadday waalidkooda dilaan iyaga waa la dilaya naxariistarada macnaha way ka iman kartaa wey taasi weeye saasay markaa u kaxeeyeen waxay go-aan ku qaateen inay khayaabatljubi halkii ay fulintii sidii unbay waxba kamay bedelin bartaasaa ilaahay ugu waxyooday markaa dee waxyiga ilaahay inuu kuba socday nebigan ayaad arkaysaayoo ambiyadu had iyo jeer waktiga aan la dirin laftigeeda waxay leeyihiin irhaasaad shay loo yaqaano oo nebi maxamed ba uu iska lahaa calayhi salaatu wasalaam ruyada wanaagsan shay qalbigiisa ku soo dhaca malaa'ig si uunula hadasha waa irhaasaad irhaasaadka waxa weeyaan waa risaalada mucjisooyinka ama waxyiga gogoldhiga u ah shayga gogoldhiga u ah risaalada ayaa la ydhahdaa waa loo waxyoodo waxaa lay maanta oo kaa waa sidii nebi nebi marka marxaladda ay adag tahay ayaa qalbiga loo dejinaya loo waxyoonaya sidii nabi ibraahimba markii dabka lagu tuurayay ilaahay ugu waxyood uu sheegay inuu tan ka baxayo ka badbaadayo arrinkan waad u warramay iyagoon isogeyn haa dee iyagoo garan waayey oo ku soo noqnoqday oo intaasoo jeer safar ahaa oo baryadii iyo khushuucdii aad u badiyey markuu arkay inay il daran yihiin waa kii isu sheegay inay maarata inuu nebi yuusuf yahay ayuu isu sheegay markaasuu yihi ma garanaysaan yuusuf iyo walaalkii waxaa ku samayseen id antum jaahiluun markii aad jaahiliinta ahaydeen walaaleheen war ma xusuusantiin yuusuf iyo walaalkii waxaa ku samayseen markaasay baraarugeen innaka la anta yuusuf war ma adigaa yuusufa war yuusufa baad noqotay miyaa ninkaagii aan kusoo noqnoona muddada intaalee waaya taa ilaahay uu sii sheegay baa intaasoo sannadood kadib suuragasha waxay u yimaadeen aabbahood waqti cishaaiya yabkuuna waqti cishaaiya ayay u yimaadeen iyaga oo dee cishaayiga waxay u doorteen dee had iyo jeer qofka baylah iyo baadidoon iyo rafaad badan soo maray wakti waa goorxun socod wati xun buu soconaya macnaha waxay ka turjumaysaa inay soo rafaadeen dagaal adag la soo galay ayay u muujinayaan yabkuuna waa intii waa dumuuca timsaax oo intii baa carabta marka had iyo jeer laga warramaya oohintaas inay beenteeda lahay waa dumuucu timtaax baalkan la idhaaya xaaska ilmadiisa oo kale waa hashii geela cunaysa cabaadaysa bay dha soomaalidu halbaa jirta geela intay cunto haddana iyadu cabaadaysa oo la odhanaya war hasha waxbaa halkalaa cuntae eh, bal ha laga fujiyo hadda iyadaaba cunaysaba noocyo kale taasoo ay tusinayso oo inaanay ka turjumaynin waaqica leanno dad baa jira qudro iyo awoodu leh inay murugo la'aanteed iska oohiyaan oo inta inta badan waxaa lagu yaqaanaa qofku inuu ooyuu ilmo sii daayo wakhtiga hee wuu murugaysan yahay laakiin dadka qaar baa waxay awood u leeyihiin iyagoo aan qoyaana marsanin <laughs> inay iska oohiyaan bay awood u leeyihin hoballada qaarkood oo kale arkaysa marka ay wax jilayaan ama matelayaan wuxuu samaynayaa qofku wuu iska ilmaysiinayaa ama dumarka qaarkoodoo loo soo kiraysto inay baroortaan waxyaabaha lagu xulanaya ka mida inay ilmo badan sii dayn karto marka qaxwaheeda la siiyo wallaahi ablaaya ilmo badan bay sii dayn kartaa si loogu maleeyo inay tani oohintu ka dhabtahay marka kama turjumayso xusni iyo murugo inta mararka qaarkood oohintu waaya aabba waanu tagnay annagoo tartamayna nastabiq kolay dee awlaaddii ambiyada ha ahaadeen dad usro qoys wanaagsan kasoo jeeda haaden haddana mar walba tartanku wuxuunu ka turjumayaa in qofkanoo jidhkiisa dhisaya oo diyaargarow nooca nebi maxamed baa u yimi calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa qaarkood oo shiishka baranaya oo dhugtamaya kolkaasaa wuxuu lahaa irmu waar shiishka sii wada buui fa ina abaakum kaana raamiyan aabbihii nebi ismaaciil waxa uu ahaa nin shiishyahana buu ahaaye ha joojinin oo aniga waxbaha iga xishoonnine shiishka sii wada iyo dhugtankiina iyo tartanka tartankaa la sii xoojiya buui aniguna kooxdan labada kooxood kooxdana la jira oo uu ku biiray nabigu caleyhi salaatu wasalaam yuusuf alaabta kaga tagnay maadaamu ahaa inan yar <coughs> lana yaqaano dadku markay tartamayaan inay alaabta badan dhigaan dee waxaanu yidhi halkaasi ilaaliyo tiibuu ku maqnaa markaas baalkiibaa cunay aduguna naga rumaysan maysid xataa haddaanu run sheegayno waxa lagu sudul gowracay neef yar sakaariya bakaylaka doonaysa dhao ayaa lagu soo dulgowracay wuxuu ihi bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamiil ah, sabir wanaagsan baa sabr waa sabir aan lahayn qaylo iyo baroor iyo amakaag iyo uqaadan waah laakiin sabir qadarka ilaahay qofkani uu ogol yahay wey sabirka wanaagsani ilaahay baan ka kaashanayaa waxaa sheegaysaan wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun marka halkaa waxa uu muujinayaa markiiba dee kolkuu eegay malaamixoodii laysat athukla kanaaix laysat naaixatu ka ula laysat inaaixatu lmustajaratu ka ula baa laydhaa ta ooyayse lasoo kiraystay way ka duwan tahay ta goblantay ta goblantay baroorteedu waa dhab meel adag meeshay ka soo go'aysa laakiin ta isyeelyeelaysa waa isheeda waa laga arkayaa sidoo kale dee saasuu alaabtii weegayo qamiiskii oo ilan baasha beenta la ydhahdaa iskuma toosna runtu way isku toosanta laakiin beentu way waxay leedahay wax badanoo muujinaya beennimadeeda shaygiiba maradiina ma jeexjeexna dhiigna way leedahay marka waa isagoo yidhoo kale bahalku dulqaad badan ah intuu inankii cunay aan shaarkiina jeexin marka sidaasuu yidhi balse walad lakum anfusukum amran fa sabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun qofka wax ku dhacaan kelmaduu odhanayo weeye wallahu subxana